qaabka cilmiga loo dalbo iyo qaabka culummada looga qaato man lam yutqin ilusuula qofkaan usuusha aan sugin xurima waa laga hoojiyaa alwusuula inuu cilmi gaadho qaacidada ugu weyn oo ugu horayda wuxuu ka dhigay man lam yutqin ilusuula qofkaan usuusha idqaaninoo sugin xurima waa laga hoojiyaa alwusuula gaadhid uu cilmi gaadho waa laga hoojiyaa tadkiratu saamic walmutakalim ayuuna ka soo qaatay qaacidadaas oo ku yaallaa waxaana loola jeedaa usuusha saddex shay saddex shay ayaa loola jeedaa usuusha kan koobaad waa adilatu lkitaab wasunna adilada kitaabka iyo sunnada waa aslu lusuul qofka doonaya diinka ilaahay inuu si saxa u barto waa inuu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam uu wax ka yaqaanaa wa khaasatan qofka raba inuu aad u barto xalaasha iyo xaaraamta aayaadka axkaamta iyo axaadiista axkaamta waa inuu in badan ka yaqaan taasu waa asalka koowaad oo ugu weyn oo lagu dhiso wax walba oo diin ah tan labaad waa usuululfiqhi usuululfiqiga qofkii aan oqoonin kitaabka iyo sunnada xugunka lama soo bixi karo si saxana uma dhisi karo mas'alo kan saddexaad waa alqawaacid alfiqhiya qawaacidda iyo dawaabidda fiqhiga ah ee laga soo qaatay kitaabka iyo sunnada qofku hadduusan qawaacidka oqoonin masaa'ilku way ka kala firiirsan yihiin mana aruuri karo qofka ma dhici karto masaa'ilkii oo dhan inuu mid mid u haya ma dhici karto laakiin qofku hadduu adiladii badanaada hayo oo qur-aankiina yaqaano adiladii axkaamta tusayday khaasatan axaadiiulaxkaamna uu wax ka yaqaano badan uuna yaqaano qawaacidkii iyo dawaabidii usuulu fiqiga uuna xoogaa xifdiyo qawaacidka fiqiga ah qawaacid اlfiqiya iyo usul fiqi waa kala duwan yihiin ah, usul fiqigu waxay ka hadlaan qaabka kitaabka iyo sunnada xugun looga qaato oo loo deliishado maxaa deliil ah qaabkeesa loo deliishadaa ay ka hadlaan laakiin qawaacid اlfiqiyaa waa furuuc badanoo la aruuriyey oo hal xarig lagugu xiray weye waa qaacido masaa'il badan kuu soo hoosgelayaan marka intaas qofku markuu isla helo oo uu qur-aankii yaqaan oo uu haysto axaadiistii axkaamta wax badan oo ka mid ah oo uu yaqaano usuulu fiqigii oo barayay dariiqada kitaabkii sunnada loo deliishado haddana uu intaas ku dirsado qawaacidulfiqhiya qofkaas masaa'ilkii waxay ugu qaybsan yihiin labo qayb uuba yaqaan oo uu soo maray oo uu dul istaagay iyo qayb markuu soo markay u yimaadaan uu yaqaano meel u celiyo marka qofka koow waa inuu usuushaas uga waana saddexdaas waa adilatulkitaab wasunna iyo usuulu fiqi iyo alqawaacid alfiqiya waa saddexdaas waman raama alcilma cilmiga qofkii dalba jumlatan duuduub dahaba waa ka tagaa canhu qofkaas xaggiisa cilmigu jumlatan duuduub qofka hadduu siraa cilmiga hal mar dalab hal maruu go'aansaday tafsiirka inuu barto oo xadiidka barto oo naxwadii barto oo fiqigii barto oo usuulkii barto adabkii barto hal maru dhowr iyo toban fanni oo kala duwanuu ku tixmay inuu mar isku keenuu rabaa baabkaas dhammaan cilmigu waa seega waana ka wada baxsadaa waxna kama keeno waa qaacida muhiima ah taasuna waman raama alcilma cilmiga qofka dalba jumlatan si duuduub ah dahaba cilmigu waa ka tagaa canhu xaggiisa jumlatan si duuduub uu uga tagaa hadalkaasna waxaa iskale imaamkii weynaaya taabiciga ahaa zuhri ayaa yidhi man dalaba alcilma jumlatan faatahu jumlatan wainamaa yutraku lcilmu waxaa cilmiga lagu gaaraa xadiiun waa xadiiaani hal xadiis baro macnihiisa lafdigiisa daddi macnihiisa awaacidiisa haddana laba xadiis qaado saasaa cilmi lagu bartaa saasuu yidhi saasuu yidhi jaamicu bayaani cilmi wa fadlihi ayaa ibn cabdilbari ku soo arooriyey taasna waa qaacido muhiim ah wa qiila waxaa la yidhi aydan noqoshee isdixaamu lcilmi cilmiga isku ciriirintiisa fi samci maqalka uu isku cidhiiriyo madallatu lfahmi waa fahmka meesha uu ku lumo qofka sababaha keena in masaa'ilku iskaga yaacaan halmaankiisu bato wixii uu soo maray uu hay waayo waxaa ka mida ah maskaxda in cilmigu isku cidhiiriyo oo funuun badan oo kala duwan uu hal mar dalbo waa sababka keena in wax iskaga yaacaan wuxuu soo maray uu lumiyo oo uu hay waayo wa qiila waxaa la yidhi isdixaamu lcilmi cilmiga is-cidhiirintiisa fii samci maqalka uu isku cidhiiriyo oo saakay waxa weeyaan subaxdii horeetu caqiida dhegaysto barqadiiu fiqi dhegaystay naxwadii duurkii dhegaysanaa galabta waxa weyan xadiidkii u fadhiyaa caawu tafsiirkii u fadhiyaa bacdal cesho waxaa dhacda adab inuu isku dayo wixii waa isku yaacayaan khalaas waa isku yaacayaan markaas waxaas waa soo maray meeshii aan ku soo marayna maaqaan u leey hadhow marka tanuna waa qaacido muhiim u ah waxbarashada in cilmiga tadaruj loo dalbo fanni laba fanni si tartiib tartiib dii fahamkaagu aad u badan yahay oo ay tahay maskaxdaadu mid holcayda qofka damiinka waxaa la idhaha maskaxdiisu waa baraf oo kale qofka fahmada badana waxaa la idhaha maskaxdiisa holcayda haddii maskaxdaadu mid oo aad u siyaada ay tahay laba saddex fanni isku wado haddii maskaxdaadu ay tahay mid qaboow oo aan wax weeyaan fahmo badnayn hal fanni ag fadhiis hal fanni markaad dhammaydo kaas wax fiican ka soo xasilido fanniga labaad jilibka u laab haddii kale waa isbaabi'inaya waxbarashadaadu ayadaa isbaabi'inayda juhdigaaguna waa daa'ic wa calayhi haddaan qabanno asalkaas asalkaas haddaan qabanno aan soo sheegnay falaa budda waa laga maarmaan min ata'siili asalayn wa wata'siisi aas-aasid waa isku mid in la ta'siiliyo in la ta'siiliyo la asaleeyo qaacido laga dhigo qawaacid lagu dhiso cilmiga waa laga maarmaan waxaa leeyi haddaan qabanno asalkaas falaabudda waa laga maarmaan min ata'siili asalayn in waxa weyaan usuusha la baro dadka ardada oo adiladii kitaabka adiladii sunnada usuulu fiqigii iyo qawaacidulfiqyihii in la baro oo wax la ta'siiliyo taasiiskuna waa lamid wacalayhi waa haddaan qabano tan kaleeto ta'siilinta waxaa soo gelaya ayadana qaacidadii labaadoo ah cilmiga is-cidhiirintu isku baabi'ina soo maahan waa in mid la sugo haddana kan kale loo soo jeestoo la sugo haddana kan kale loo soo jeestoo la sugo sidaas weeye wacalayhi haddaan qabanno arrinkaas aan soo sheegnay laba qaacidoo muhiimaha la soo sheegay labadiiba ugu laabane marka calayhidu bimacnaa madkuuray ugu laabane falaa waa laga maarmaan min atasiili asalayn iyo waa tasiisi asaasid inaan koow usuusha baranno iyo inaan qawaacid wax ku dhisno oo aan fanni walbana horta koow waa inuu usuusha baranno qawaacid wax ku dhisno tan labaadna waa inaan fanni walba sugno oo gaar u sugno oysan isku baabi'in likulli fannin fanni kasta waa inaan asalayno fannigaasoo tadlubuhu aad dalbaydo ayuha daalib macnaha likulli fannin fanni kasta waa in la ta'siiliyo fannigaasoo tadlubuhu aad dalbaydo see loo tasiilinaa waxaa loo ta'siilinaa bidabdi aslihi asalkiisa in la dabdiyo wa mukhtasarihi mukhtasarkiisa in la dabdiyo asalka iyo mukhtasarku isku mid weeye isku macnaa loola jeedaa waa in asalkiisa ama mukhtasarkiisa waa in la dabdiyo oo xoogga la saaro fanni walba mukhtasarkiisa in xoogga la saaro mukhtasarkiisa waa la dabdina waxaa loola jeedaa lafdiga iyo macnaha labadaba lafdigiisa waxaa la rabaa inaad si saxa u qabato oodan shaqalkiisa qaldin oo lafdiga sida loogu dhawaaqa aadan qaldin waxaa la rabaa macnihiisan inaad sugto ma adigaa iska barana maya calaa shayqin sheeq korkiis waa in lagu sugo shayqaasoo mutqinin asagu sugay waxaa la rabaa qofka aad cilmiga ku dul akhraydo ood ka baranaydo asaguna waa inuu yahay calaa shayqin mutqinin sheekh asaguna sugay oo aad u sugay waa inaad ku dul akrido matnigaas oo uu ku baro oo uu kaa dhegaysto oo aad halkaas ku soo tasiirido halkaas inaad ku soo tacsiirido shiiqa aad wax ka qaadanaydo shiiq kasta ood wax ka qaadanaydo laba shardiya lagama maarmaana laba shardi waa iqaan inuu asagu fannigu u bisil yahay waa laga maarmaan talabaadna ammaano iyo alla kacabsi in lagu yaqaana waa laga maarmaan mana kala haran labadaas sifo labadaas sifo ayaa qur-aanku ku celceliyaa qofka shaqo loo dirsanay oo la rabo inay shaqo ka faa'ido shaqadaas ama cilmi ha ahaato ama adduunye ha ahaato qof kasta ood wax u dirsanaydo ood rabto inuu wax kuu qabto laba shardiyaa la rabaa waxa aad ka rabto waa inuu awood u leeyahay qofaan awood u lahayn faaqidu shay laa yucdiih shardiga labaadna waa inuu ammaano iyo alla kacabsi u leeyay hadday cilmi tahay sharci ah hadday cilmi maadiya tahay hadday shaqo tahay ayu shay qofka aad ka rabto labadaas waa inaad ka fiiridaa hadduusan labadaas lahayn waxba kama faa'iidaydi qur-aankuna labadaas ma kala reebo nabiyullaahi sulaymaan cifriidkii markuu la hadlaayey ilaa wuxuu yidhi qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika anaa carshigii balqiiso intaadan meesha ka istaagin kuu keenaaya wa innii calayhi laqawiyun amiin anigana waxaan ahay mid awoodu ku keena leh aaminna ah oo aan dahabka iyo waxyaalaha ka laalaada ka furfuranayn oo aamin ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu madyan tegey oo uu gabdhaha ariga meesha ku horaye wax u waraabiyo waayey u waraabiyey oo aabbihii gabdhahaas dhalay mid ka mida u soo diray gabadhii markay dhahayday ninkan aabbe shaqaalo ka dhigo waxay ku tidhi yaa abati ista'jiru inna khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin aabbe ninkan kirayso qof shaqo loo dirto waxa uu qayr badan qof awoodu shaqadii ku qabta leh aamin oon ku khiyaanayn aan ku khiyaanayn intaas kaliya maahan malakul jibriil ilaah markuu ka warramayey oo macallinkii nebi moxamed ah sala allahu calayh wasalam oo loo soo dhiibay waxyiga ilaah subxaana wa tacaala labadaasuu ku tilmaamay dii quwatin cinda dilcarshi makiin muaacin ama amiin awood uu u leeyahay malkuljibriil uu ku soo qabto wixii alla u soo dhiibay maskaxdiisu awooday leeda ma kala luminayo awood jismiyana waa leeyahoo shayaadiintu kama soo qaadan karto intuu dhex soo wado waana aamino waxna ka tegi ma waxna ku darima marka diin iyo adduunyada qur-aanku saas u tilmaama ah. haddii aad u tagto shiikh aan oqoon u lahayn faaqidu shay laa yucdii hadduu khaain yahayna hawadiisuu kuugu dara ou diinkaaga dhiga hawadiisuu diinkaaga dhiga midna ma kala saari kari haddii aad u tagto dhakhtaraan oqoon lahayn faaqidu shay laa yucdii haddii uu oqoon leeyahay laakiin oqoontiis aan cabsi ula jirin waxa wey waa ku khiyaana waa iska fududaysana waa khaain waa inuu rabbi ka baqayo oo isleeyahay waxaad qaadataa xalaal noqon maayaan qofkan haddaad oqoontaada kala kala har ama uu adduunyadiisa xataa u baqo gaalal qaar waxaa jira qofka markay daweynayaan inay ku fashilmaan geeriyo kale ay u tahay oo isna shaqadaadaa ku baaba'ay qofaan marka adduunyadiisan u baqayn aakhiradiisan u baqayn aqoontiis wax tarimi ah, ha tarimi hadduusan ammaano mare hadduu oqoon leeyahay aqoontiis waxba kuu tarimi hadduusan oqoon lahaynna warkeed baddaa marka labadaa shardi shiiqa waan laga helaa mutqin kaliya kuma filne mutqin amiinin ala raba wayn ammaano ula jirto ammaano inay ula jirtaa la rabaa iaan laa bitaxsiili soo xasilin maya lagu aasaasi maa laa bitaxsiili soo xasilin lagu aasaasi maa bitaxsiil adaatii daatadaada loo nisbeeyey adugu inaad ta kitaab iska raadsato aad meel la fadhiisato ood xifdido aad tidhaado anigaa meel saaranaya maya taas waxba laguma barto taas waxba laguma barto waxaa dhacdaa inaad si qaldan wax u fahamto si aldan si qaldan inaad u fahamto oo aad qalad iskala fadhiisataa dhici karta saddex faa'iiday leedahay sheika darsiga laga qaata ugu horayn haddaad adugu istira masalada fahan waxaad dhici karta inay muddo dheer kaa qaadato si saxa ah inaad u fahamto bal xagga ka fiiri saataan xaa loola jeeda adiladan saa loo jamcina laakiin markaad shayqa ka qaadayda asagaa juhdigaas baxshay adiga asagoo bisila darsiga iska qaadana kaasaa daqaa'iqaad ku fahmi masaladaas masale ay dhici karto maalmo inay kaliga kaa qaada leh isku daydo wejga raajixa inaad raadido marka koow faa'iidada koobaad waa qisarulmudda muddadoo la gaabiyo faa'iidada labaad waa qilatu takalluf faa'iidada saddexaad ana daalika axraa bisawaab waa in sii saxda ahayd la waafaqo ood ka aamin noqoto si qaldan inaad wax u qaadato saddexdaas faa'iidaa kugu jirta marka adiga waa inaadan soo xasilsan laa bitaxsiili soo xasilin maya lagu aasaasi maa taxsiil adaatiya adiga daatadaada loo nisbeeyo adugu aad tidhaa kitaabka anaa baraa waxdahu keligiis xaalu daalibku yahay aaqidan xaal uu qaadanaa ayaa la aas-aasa cilmiga ad dalaba cilmi dalbidda bitadaruji inyariya in yar in yar soo socdaa ilmiga kutubaha ma laga baran karaa masaladeedaas isagaa keenayo soo wada waa ah, soo socotaa aakidan xaal aad midkii qaadanaya adaraba cilmi dalbida bitadaruji iyo ciya sidaas waa sida qur-aanku tilmaamayo qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi wa qur'aanan faraqnaahu faraqna laba qira'a lagu akriyey inaan la shidinoo laydhaha faraqnaahu markaas macnuhu waxuu yahay wa faraqnaa waan caddaynay qur'aanan qur'aan faraqnaahu waan caddaynay waxaa loola jeedaa bayannaa xalaalahu wa xaraamahu xalaashiisa iyo xaaraamtiisaan kala caddaynay xaqa iyo baadilkana waan kala saarnay waa haddii shidka laga daayo haddii la shido oo la yidhahdo wa qur'aanan faraqnaahu waxa weeyaan ayadana laba macno ayaa lagu fasiray wa qur'aanan wa faraqnaa waan kala saarnay qur'aanan qur'aan faraqnaa waa kala saarnay oo waxa weeyaan aayaadkiisaan kala sarrayn faraqnaa aayaatihi bayna amrin wa nahyin wa axkaamin wa mawaacid wa amhaalin wa qisas macnahaas oo lagu fasiraa marka la shido iyo macnaha labaadoo afaraqnaa tanziilahu soo dejintiisiiaan kala saarnay oo saddex iyo labaatan sano a qur-aanka la soo dejinaya maxaa loo soo dejinaayey waxaa loo soo dejina aayadaa soo dege lafdigeedaa la xifdina macnaheedaa la garana waana lagu dhaqma waana lagu dhaqmaa ayadoo aayadaasu sugnaata aayadda kale soo degay sidaasa ah, ilaahay weyne xakiimka u doorta haddii hal mar in la soo dejiyo ay xikmadu tahay hal mara ilahay soo dejina marka faa'iido weyn aa ku jirta in tadriij wax loo barto in yar in yar tadaruj wa faraqnaa waan caddaynay qur'aanan qur'aan faraqnaahu waan caddaynay litaqra'ahu nabiga suubanow qur'aankaas inaad ku akrido cala dadka calaa muksin kaadsiimo korkood wanazalnaahu waa soo dedejinoo qaybba maraan soo dejinnay tanziilan soo dedejin qur-aanka ilaa saddex iyo labaatan sanaa uu soo degay sidaasna waxaa ilaah u yeelay in dadka tartiib tartiib loo siiyo in dadka tartiib tartiib loo siiyo oo uu qulubta ugu sugnaado wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi waqaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobeen lowlaa nuzila maxaa loogu soo deji waayey alayhi muxamed korkiisa alqur'an qur'aanka jumlatan duuduub xaal u yahay jumlada waaxidatan keligeeda gaaladaa saas tiri gaalada waxay leeyihin maxaa kitaabka hal mar isagoo wada socda loo soo deji waaye ilaa wuxuu yidhi subxaana kadalika anzalnaahu waan soo dejinay quraanka aanka kadalika sidaas linufabita inaan sugno daraaddeed bihii qur-aanka ku sugno ka qalbigaaga aayadaa soo dege lafdigeedaa la xifdina macnaheedaa la xifdina waa lagu camal falaa markay sugnaataa kan kale la soo dejinaya qalbigaaga inaan ku sugna ilahay usoo soo dejinu leey oo sababta keenayda in dhowr iyo labaatan sane la soo dejiyo waa quluubta in lagu sugo taas maxay ku tusaydaa jumlatan waaxidatan hadday tay qulubtaas ku sugnaa maawa soo ma jeeda ila wuxuu yidhi subxaana waratalnaahu waa kala tartiibinay tartiiban kala tartiibin waa kala dhigdhignay wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka oo qaateen aqbaleen kitaabka yatluunahu quraanka aanka waa aqrinayaan xaqa tilaawati aqrintiisa dhabta ah min baabi idaafati sifati ila almawsuuf xaq ayaa sifa tilaawaduna mawsuufkii marka sifadiia mawsuufkii loo idaafiyey marka tilaawadana ladaa soo gelayda akrin iyo ku dhaqmid siduu cabdulahi bn cabaas yidhi aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka yatluunahu waa raacayaan oo waa ku camal falayaan xaqa tilaawati raaciddiisa dhabta ah raaciddiisa oo dhabta ah ayay raacayaan oo ay akrinayaan marka labadiiba waa isla soo gelayaan qiraa'adii iyo ku dhaqmidii faamaamaka hortaada umuurun arrima ahaadeen marka hadaad rabto inaad si saxa wax u barato arrimaha hortaada yaalla waddadan waa inaad ku socotaa oodan ka lumin hadaad rabto cilmi inaad barato faamaamaka hortaada umuurun arrima ayaa ahaadeen arrimahaasoo laabudda laga maarmaan ay tahay min muraacaatihaa arrimaha la ilaalintooda fii kulli fannin fanni kastana lagu ilaaliyo fannigaasoo tadlubu aad dalbaydo fanni kasta oo aad dalbaydo arrimahana hortaada yaalla waa inaad tilaabooyinkan ku socoto fanni kastoo dalbaydo alwal xifdu mukhtasarin mukhtasar la xifdiyo mukhtasarkoo fiihi fannigaas ku sugnaaday fanni kasta kitaab mukhtasara waa inaad ka xifdidaa waa inaad xifdidaa ahaani dabduhu mukhtasarka inaad ku dabdido ood lafdigiisa iyo macnihiisa lafdan wa macnan dabdiga inaad kelmadda si saxa ugu dhawaaqda ugu horeeyo oo shaqalka iyo sida loogu dhawaaqa aad saxdo kow taasaa dabdiga ugu horeeya oodan qalad xifdin qalad haddaad xifdido tacaba'ay wey juhdigaagi dabduhu dabdintiisa iyo qabashadiisa calaa shaykin sheekh korkiis aad ku dabdido sheekoo mutqinin asagu sugay amiinin oona aamin ah sheekh asagu mutqin ah oo fannigaas u bisil yahay aaminna ah waa inaad ku dul akhridaa fannigaas kitaabkaas mukhtasarka kitaabkaas mukhtasarka fanni walbana kitaab mukhtasaraad ka xifdini lafdan man ahaali cadamu lishtiqaal waa inaadan ku mashquulin bilmudawalaati kutubaha la qaadheereeyey kutubaha waaweyn oo la balballaariyey kutubahaas waa inaadan ku mashquulin kutubahaas waa inaadan ku mashquulin wa tafaariiqi lmusanafaati musanafaadda kuwooda la kala geeyey oo waaweyn oo la ballaariyey kutubahaas waa inaadan ku mashquulin qabla dabdi qabashada ka hor iyo wal itqaani sugidda ka hor liasli asalkiisa la itqaaniyo intaadan matni fannigaas ka mid ah oo muqhtasara aadan itqaanin oodan xifdin oodan dabdin oodan lafdan oo macnan u sugin kiisa weyn waa inaadan ku mashquulin oon waqti kaa gelin araabic laa tantaqil ha ka guurin min mukhtasarin kitaab mukhtasaroo la soo gaabiyey midaad xifdi jirtay ka joojido mid kale ha bilaabin laa tantail ha ka guurin laa tantaqil ha ka guurin min mukhtasarin kitaab mukhtasar ah ilaa aakara mid kale ha u guurin bilaa muujibin sabab waajibiya haddaan la helin bilaa muujibin sabab waajibay la'aantiis waxaa la rabaa mukhtasarka marka horood fanniga ka xifdaydo culummada lagala tashadaa fannigaas kitaabkan ka xifdiya kitaab hebelka xifdi kitaabkaas lagugula teliyey waa inaad tidhahdo haddana matnigaas dabca saxiixa ii sheeg oon ka xifdiyo si aadan qalad u xifdin shiikhna waa inaad ku dul xifdidaa kaasaad xifdaydo oo lagu aqriyo ilaa aad asaga meel saarto oo inaadan mid kale bilaabin aadinna oodan xifdi kale bilaabin bal fiiriya dulaabta qaar badan maanta kitaab hebelu xifdiyaa kalabar intuusan gaarin waa joojina mid kaleetu haddana xifdiyaa kalabar intuusan gaarin waa joojiya mid kaleu xifdiyaa tan iyo maalinkaad arki jirta waxbuu xifdina wax soo dhalanayana lama arko musiibada haysataana waa midda hal dariiqa cilmigaanu leeyahay haddaad ka booddo weliga keenmidid juhdi daa'icaa la yidhahda waa juhdi lumay mukhtasaraad xifdi jirtay ha ka tegin maxay tahay sababka keeni kara marka inaad ka tagto waxaa keeni kara shiiqii kuu aqrinaayey aad joojiyey ama waa dhintay ama waa safray shiiq kalena waa weyda haddaad shiiq kale heli karto hadduu dhinto mukhtasarkan ka tegi maydi shiiq kale oo mutqin ah oo aad ku dul xifdiyo hadi karto kaasaad utegi kaasaad leedahay ii akri kitaabkan isagaasaad ku wadi ee hadduu dhintay ama uu safray haddaad mid kale heli maydo kan ka tegi maydo laakiin kii kuu akhriyay ama waa ka dhintay ama waa ka tegey mid kalena waa weyday dhihi maydi kalaan anugu xifdi jiray ilaa kan helo wax ii akhriya cilmi kale akhrisan maayo illa waqtiyaa luma meesha waqtiyaa ku luma waa u kaadine kan kitaab kale ood heli karto shiikh aad ku dul akhrido oo kaa dhegaysta kaasaad raadsiya ta kan u kaadido marka laakiin kii oo la heli karo oo aad heli karto shiiqii kuu akrinayey mid kale haisku aadin ha isku aadin laa tantail ha ka guurin min mukhtasarin kitaab mukhtasara ah, ilaa aakara mid kale ha aadin bilaa muujibin sabab waajibiya la'aantiis fa kaasu min baabi dajari carada iyo ciriiriga baabkiisa weeye carada cilmigaa kugu dhacayda waa baabka ciriiriga keena qofkuna inuu marka dambe ka nogo kanuu ka tegey kanuu ka tegey maalinka ugu dambayna waxbarashada dhan uu kaana Ah. imisaa naqaana arda noocaas saas ugu baaba'day alkhaamis iqtinaasu lfawaa'id faa'iidooyinka inaad ugaarsato buug iyo dafder iyo qalin waa inuu leeyahay ardagu buug uu wax ku qorto iyo qalin waa inuu leeyahay fawaa'idka la sheegayo waa inaad qorataa fawaa'idda waa inaysan ku dhaafin laysma yidhaha faa'iidadaas ka halmaamaydi maanta waad maqanshay tan ma halmaamaydi dhowr beri kadib adoon haynaad arki doonta maalme kadib ama sanawaad markay ku soo maraan buugaa lagu qortaa fawaa'idkaas waa la fiiriyaa hadbaa lagu laabtaa waa la aqriyaa fawaa'idka waa la qortaa marka iqtinaasu lfawaa'id faa'iidooyinka in la ugaarhsado iyo wadawaabidi dawaabidda dawaabidda alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey jamcu nafs nafta waa in layskugu keeno lidalab cilmi dalbidda wa taraqii kor ugu socoshada fii cilmiga kor loogu socdo cilmiga waa in qofku awoodiisa iskugu keeno waa qofka raba inuu culummo noqdo qofka waa dhici kartaa hoogaa uu ku cibaadaysta inuu barto isagoo shaqaysana laakiin ma dhici karto isagoo shaqaysayo adduunyo ka shaqayna inuu caalim noqdo ma dhici karto waxaa la cilmiga qofka naftiisao dhan wada siiya uu qayb ka mida siiya naftiisao dhan qofka u dhiiba uu qayb ka mida siiya hal cilmigu maxaad u malaynayda qofka naftiisii sii koleyba ku kasaarima waa xaqiiqu laakiin wax weyn kama keenayo ah, cilmigu ma aqbalaa la shay kale in lala wado maba aqbalo bataatanba ah, arrin kale muhiimadahaad ka shaqaysataa juhdi ku bixidaa faker ku bixidaa cilmigana waa ku bixidaa ma dhici karto inaad ka jiba keento ha ka yaabinba taas laakiin ku kasaari maydido xoogaad ka cibaadaysataad hele ah, xoogaa aad ka cibaadaysato ayaad ka hele laakiin cilmiga naftiisa qofka wada siiyu qayb ka mida siiya baabka qaybsiiyana khalaas wey culmo kuma noqdo jamcu nafsi naftaada inaad iskugu keento lidalabi cilmi dalbidda iyo wataraqii koru socosho fiihi cilmiga dhexdiisa kor loo socdo kitaabkan xifdi kan ku xiga xifdi kan ku xida xifdi saas wey iyo walihtimaamu ka murgid murugo inuu kugu hayo cilmigu murugo iyo wataxaruqu la gubasho litaxsiili soo xasilinta aad la gubanaydo qalbigu waa inuu ku hurayo inaad cilmi barato wn qalbigu xanuunku waayoo la gubanaya qalbigaagu iyo walbuluuqi gaarid ilaa maa kitaab aad gaarto fowqahu midkaad xifdadeedi ka koreeya xataa tafiida si aad ugu shubanto ilalmudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey bisaabilatin wado wadadoo muwafaqatin lagu kalsoon yahay sidaas kuwa kan xifdi qalbigu ha kula gubto kan ku xiga inaad gaarto wado nabad qabta oo lagu kalsoon yahay aad ku gaarayda wada nabad qabta oo la hubo oo lagu kalsoon yahay xataa tafiida ilaa aad ku shubanto ku gaarto ila almudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey bisaabilatin wado min asabiila laga keena wadadaasoo muwaaqatin lagu kalsoon yahay oo la og yahay in cilmi lagu gaaro sidaasaad ku gelaydaa waqad kaana waxaa ka mid ahaa min ra'yi ibni alcarabiy almaaliki ibn alcarabi weeye oo maaliki ah imaamkaas ra'yigiisa waxaa ka mid ahaa allaa yakhliqa daalibu ardagu inuusan isku darin wa kaana min ra'yi ibni اlcarabi ibni اlcarabi almaliki ra'yigiisa waxaa ka mid ahaa allaa yakhliqa weeye tanuna oo yafcilu weeye allaa yakhliqa daalibu ardagu inuusan isku darin fi tacliimi waxbarashadaa loola jeedaa fi tacalumi bayna cilmayni laba cilmi waa inuusan isku darin laba fani waa inuusan isku baran xaggana ah, fiqigan ka bartaa xaggana naxwan ka bartaa maya uu leey maya mid ku gaabso ah, mid ku gaabso iyaadan ku baabiin meesha juhdigu yuusan dayacmin hal mid iskaga gaabso ee wax ka keen ah, maaha waxbarashadu qaabkana kitaabkan dhegayso laba maraan ku ceshaday xaggan saare taas waxbarasho lama yidhaah iyada taas waa iska caamo wacdi dhegaysayda ee waxaa laga hadlayaa arday doonayaa darsigii uu qaatay inuu xifdiyo inuu macnihiisa fahmo inuu sharaxdo inuu fawaa'idiisii qorto inuu sugo oo darsigii maanta uu qaatay xifdiyo oo kii shala uu qaatay shan goor ku celiyo oo kii daraad uu qaatay afar goor ku celiyo oo kii maalinkii ka horrey uu qaatay saddex mar ku celiyo oo kii maalinkii ka horrey uu qaatay laba mar ku celiyo oo maalinkii kii ka sorey kii uu qaatayna hal mar ku celiyo saas ilaa uu kitaabku ka dhamaadaan saasaa lagu wadaa ah, kan maanta waaba haddi midkaad xifdaydu anna maahan tobanna maahan inta la akrina ah, ugu yaraan toban iyo toddoba goor wey kan sooma jeedid hal dersi culummadii soomaaliyeed nin ka midoo shiik ahaa waxa weeyaan hal dersi oo bayna alcishaa'aynka bacd almaqrib la akhriyey aan bacd alcisho ku ceshanayo aan ku ceshanayo marka faynuusa lagula celinaya nal ma leh wakhtigaas oo indhaha kaa gelayo markaasaan mu'adinkii ku idhi markii uu masaajidka xirayey darsigii intii aan ugu talagalay kuma celini furahaysi anaa soo xiraye maxaan rabaa inta cash inta ku ceshada inaan casho doono saan ugu celinayey aan adin maqlayo waa maxay waa adinkii salaadda subax ah. casharkii bayn ceshaa in loo akriyo wuxuu ku celinaa weli ah, waa tirinaa tiru rabaa mana ahan carabka mari ah mar laqbayna mar korku uga celina mar masaa'il walba korku ka kala xixira intaas taas intaasoo shardi leheed taasuna intaasoo daabi intaasoo rugni waa kala xixira midba meeluu ku xihana ilaa uu waqtigii dambe mael iyo mahmaah u noqday damiir shiik hebel kuu celiyey qofkaa ka dambeeya weydiin meeshuu kuugu celiyo damiirka iska celi maa qof ka dambeeya weydiin lagama yaabo inuu qaldamay ka sugi mayd isma lihid amau damiirku meel kale u laabaay iskadaa masale kale marka qofka aad arkaydoo wax la yaab le la imaanaa juhdi la yaab lagu bixiyey ah, ee mid farihiisa findhicilahay marka dersiga la aqriyay ma ahayn kaasu waxba ma keeno marka waa inuusan isku darin ardagu waxbarashada laba cilmi wa an yuqadima waa inuu hormariyo haraayiga ibnulcarabi tacliima alcarabiya carabiyada barashadeeda o ardaga marka koobaad halkaa looga bilaaba ma qur-aanka loo bilaabaa mise arabiga la bara arabiga la bara huliya isagu qur-aan la barima o ardaga waa in carabiga la baraa wa shicri gabayada carbeeda la baraa wal xisaabi xisaabta la baraa uma yantaqilu markaasuu ka guura canhu cilmigaas ila qur'aan qur-aanka u guura kadib baa qur-aanka la xifdsiina wuxuu ka sheega leey qur-aan qofaan carabi oqoon waxaa la rabaa qofkii carabigii yaqaan ah, waxaa la rabaa qur-aanka in la cabsiiyo isagoo macnihiisa fahmaayo soo ma jeedin saasuu maray ibnulcarabi laakiin tacaqabahu waxaa ka daba tegey oo ku ridiyey ibnu اlcarabi ibnu khalduun ibnulkhalduun ayaa arrintaas ku tacqiibiyey oo wuxuu yidhi oo uu ku tacqiibiyey bianna alcawaa'idda caadooyinka muslimiinta laa tusaacidu taageerime calaa haada ra'yigan ra'yigan ibnulcarabi caadooyinka muslimiintu ma saacidayo muslimiinta caado waxay u leeyihin caruurka in qur-aanka loo bilaabo caadooyinku marka ma saacidaydo caadada muslimiintu mashriq iyo maqrib meelay joogaan waxaa caada u ah caruurku waxbarasho markuu gaaro in qur-aanka la baro saasa caad u ah وأن المqdم kan la hormarinaa huwa dirاaسaة الqur'aaن waa quraanka la darsayntiisa quraanka alkriimi wanaaga badan iyo wa xifdihi quraanka in la xifdiyo maxaa yeelay لأn اlciluba kugu daray لأn اlwalada caruurka maadaama intuu daa'im ku yahay fi اlxijri macnaha inta uu mas-uuliyaddaada ku hoos jiro oo aad u talinaydo yanqaadu waa u hoggaansamaa lilxukmi xukunka fa idaa tajaawasa albuluuqa markuu qaangaarka dhaafo qaangaarka marka uu dhaafo oo carruurku qaangaaro sacuba waxaa adkaana jabru inaad qasabto maxaa imaana marka haddaad juudigii ku bixiday carabi iyo xisaab iyo ashcaar caruurki waxaa dhici karta inuu kaa qaangaaro adoon qur-aankii uusan baran markaasna inuu fasahaadi doono iyo inuu wanaagsanaan doono ma kale taqano hadduu hadda wanaagsanaado waa kaa yeelaya qur-aanka baro laakiin hadduu fasahaado mar hadduu taladaadii ka hoos baxay qur-aanna baran ma maxaa seegay marka asludiinaa seegay wixii diinka ugu weynaayo kitaabka allah ayaa seegay laakiin haddii intaad adugu u talido qur-aanka aad barto oo hadhow uu markuu qaangaaro saaqido hadhow yowma maal waxaa dhici karta maalin maalmaha ka mid ah inuu soo laabto maalinkaasna wax waa u fududi ah, tafsiiruu dhegaysan karaa waxbuu bara karaa qur-aanka waa u fududi marka intaad xukunto shayga ugu qaalisan waa inaad ku bartaa waxa ugu qaalisan waa laba shay qur'aanka iyo caqiide saxiixa inaad barto ah, ood intuu yar yahay u meerido u laqinto sidaasaa la rabaa marka sidaas ayuu yidhi oo mas'aladaas waa uu ku tacqiibiyey waxayna u dhowdahay sida sawaabka inaa saas tahay inkastoo sharaxa cuaymiin laftirkiisa u kala qaadayo oo u leeyahay hadalka ibnulcarabi laba u kala qaad qofkii haddii uu yahay qof oo carabiyadii yaqaan qur-aanka loo bilaaba oo qof caraba maalan uu yahay laakiin qof cajamiya ah hadduu yahay wuxuu dhici kartuu leeyahy in loo nabadgeliyo warkiisa oo la yidhahdo dariiqada ibnu carabi waa musallam qofka ajamiga ah, bal carabiga wax laga soo baro in la yidha waa dhici karta itiim calaa kulli xaal shaki male in sidaas raajaxahu ay tahay ama sawaabkaba ah dariiqa horeo caadada muslimiinta oo qur-aanka in caruurka intaad u talido qur-aanka in la baro ayadoon laga tegayn arkaanta islaamka iyo arkaan iimaan iyo waajibaadkii dahaaradii iyo salaadii in la barana iyadoona ay waajibba tahay waajib ay tahay weliba taas ama alkhaldu masaladii labaad ibnulcarabi uu sheegay waa tanaa bakar abu zayd ayaa ka hadla iyadana wa ama alkhaldu in laysku daro fi tacliimi waxbaridda bayna cilmayni laba cilmi oo laba fani laysku barto iyo faagara wax ka badan fa haadaakaasu yakhtalifu waa iskhilaafaa biikhtilaafi lmutacalimiina ardada wax baranaya iskhilaaasanaanta ay iskhilaafsan yihiin fi lfahmi fahmada iyo wanashaadi firfircoonida xagga laba fanni yaan la ysku darina ayadana waa tacqiibiyey bakar abu zayd wuxuu leeyahay taasu dadkoo dhan hal dariiqa maa dadkao dhan lama dhihi karo laba fanni yaan la ysku darin ardada kala qaad ma leh arday walba waxaa laga rabaa hal fanni inuu markiiba barto ma aha ardada waa la kala duwa waxa weeye fahmadooda iyo nashaadkooda la fina arday fahmadiisu ay waxaa jirta ay faa'iqtahay dadka ka sarrayso arday waxaa jira damiin ah waxaa jira arda meel dhexe ah oo ayaga laftigoodu aan sinayn ardayga damiinka hal fani ku dhagaalale ah, ha aadin fani kale waxba ka keeni madid ardayga fahmadiisu ay khaariqada tahay dadaalna u diyaar ah saddex iyo afar isku darsan kara ardayga dhexdhexaadkaa dadaal badanna bixinaya laba fani saddex isku wada kara marka waxaa la fiirina adiga hal shay miisaana fiiri adaa naftaada dabiib u ah fanigi waxaad ogaatay waxbarashada saxda sida ay tahay waad ogaatay haddaad hal fani sugi kartoodo midda labaad haddaad ku darto kii uusan sugnaanayn aduu dadkii halka fani loogu talagala haddaad aragto laba inaad sugi karto ah, oo labadii aysan waxba isku dhibayn oo kitaabkii marka uu dhammaado aadan u baahnayn dib in lagugu akriyo adiga waa kuu sugaya kitaabkaas labadii fani labadaada isku wado waktiga halumine waktiga iska dayici haddaad aragto saddex inaad idqaani karto saddexda isku waxaa la rabaa anta dabiibu nafsik dadkuna hal wada ma wada joogaan wa kaana min ahli اcilmi ahlcilmiga waxaa ka mid a ah arintu awal qawaacid aheed hadda tafsiil iyo hoosa loo daadegay miiaalaaba lagu siina saddex kitaabka ad u akrisa laheed magaciisaaba laguu sheegay fanni walba kitaabka ad ka akrisa laheed aba lagu magacaaba marka wixii hore qawaaciday aheed hadda miiaalaa loo guda wa kaana min ahli cilmi ahlicilmiga waxaa ka mid ahaa man gabal yudarisu darasa waa akristay yadrusu asagaa akrisanaa darasa ardadii u akriyey weeye yudarisu waa u akrina marka facala laga dhigo wa kaana min ahli cilmi waxaa ka mid ahaa man gabal yudarisu u akriya alfiqha alxambaliya fiqiga shaaficigana tusaalan kitaabka ladhaha zaad lmustaqni oo sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharxulmumtica uu ku sharxo han iyo tobanka mujallo uu ku sharxay waa matni aad u yar oo aad u kooban oo fiqi xambeliya ah kaasay u akhriyaan ardada yay u akhriyaan lilmubtadi'iina ardada bilowga maya waxaa la rabaa mustaqni aa la rabaa mustaqni Ah, kitaabka waxaa la ihahda zaad lmustaqni aa kitaabkaas ayuu u akri jiray lilmubtadi'iina ardada bilowga ah wlmuqnic muqnic u akri jiray ardada ku xigta liman walmuqnic ayuu u jiray liman bacdahum dadka ka dambeeya kuwaas bilowgaa ah. lilkhilaafi اmadhabiy madhabka khilaafka ku jira madhabka xambeliga si u ogaadaan kitaabka hore zaad lmustaqni hal qowluu sheega qowlka ugu raajaxsan madhabka xambaliga uu ku socda khilaafna kumaba yaallaba muqnic waa ka koreeya muqnicu waa ka koreeya muqnicu waa ka weyn wuxuu sheegaa laba qowlo masalada ku jirta oo ah labadaba madhabka ah oo masaladan madhabka xambaliga laftigiisa inu isku khilaafsanya kuu sheega marka laba qowloo ku jirta ayuu kuu sheega marka waa ka weyn laba qowl laba riwaayo laba wej ayuu sheegaa dliilna male isag isaguna wax adilahu kuma yaalin wlmuqnic ayuu u liman dadka bacdahum mubtadiinta ka dambeeya mutawasidiinta lilkhilaaf اmadhabiy uma almuqni muqni bnu qudaama midka weyn han iyo tobanka mujala ah, dabcada oo muasasat risaala kaas uu akrinaa ardada waaweyn oo dabaqada sare Ah, kaas markaa maxaa loogu akrinaa lilkhilaaf اcaali khilaafka sare khilaafka sare waa maxee madaahibtu waxay isku khilaafeen ka hadla ah, awel xambeliya lagu dhex jiray kaliya laakiin madaahibta afartaa waxay masaladan ka yidhaahdeen isku khilaafeen iyo adiladay kala deliishadeen kuu sheega kaas kitaabka ay yidhaahdeen way culummadu fiqiga islaamiga lagama alifin kitaab lamida ah, ma laga alifin hadda ko kitaabkaas kitaab lamida iq islaamiga fuqahada muslimiinta qaar ka midana ay dhihi jireen kitaabkaas markaan arkay waxaan ogaaday inaysan fadwadu xalaal ii ahayn kitaabkan kahor markaasaan ogaaday culummada qaara waxay yidhahdeen imaam nawowi raximahullah kitaabka uu bilaabay inuu sharxo oo muhadabka kitaabka uu ku sharxaye la yidhaahdo majmuuca sharxulmuhadabka kitaabkaas oo uusan dhammayn oo baabu riba markuu maraa uu ka dhintay hadduu dhammay lahaa kitaabkaasaa kitaabkaas u dhigmi lahaa ama kaba sarray lahaa kawa saray lahaa ah, laakiin qadar allah wamaa shaa facal ma uusan dhammayn waa ka dhintay markuu sagaal mujhe la maray raga ragaa isku dadayey inay dhammaystiraan ragan cilmigii wuu la dhintay ah, waxa marka wax qiimo weyn le ma noqonayaan wixii ka dambeeya waana la dhammaystiray kitaabka dhowr ninaa isku dayday laakiin cilmigiina wey waa la dhintay ah, ka dariiqiisi waa ku soco waayey waa ku soco waayey walaa yusmaxu uma ogolaanayo walaa yusmaxu ma loo ogolaanayo majhuul haddaad ka dhigto musamana waa ku bannaan yahay oo laydhaha walaa yasmaxu mankaasu u ogolaamaa bidabaqati ula dabaqadda ugu horayda an tajlisa inay fadhiisato fi darsi aanii qolada la darsigood qolada ibtidaa'iga ah, oo zaadulmustaqnic loogu talagalay hadday soo fadhiistaan muqnica baa uu ka kicina istaagu leey aa darsigaagii meeshaanu meeshaadi maaha een uma tihid kan ma adan gaarin waxaa rabaa in ardagan dantiisa ma yaqaanay macallinku dantiisa ilaaliyo si aan juhdigiis u baabi'in kaac uu leeyay ka istaag meesha waa inaad aaddaa waxa weeyaan darsiga aad qaadan karto zaadulmustaqna ad adugu leeda adugu malihid muqnic uu leeyay waa ka kicina wahaakada qoladii dhexe oo muqnica iska leeda hadday istaagaanna oo ay isku dayaan inay dhegaystaan muqniga ka kac maadan gaarin muqniyi muqnicaad joogtaa derajadaada garo saasuu leey maxaa saas loo yeelayaa dafcan difaacid litashwiishi maskaxda in la qasaa la difaaca waxaa laga ilaalin ardaga maskaxdiisu inay qasanto oo uu ku qasmo masaa'ilka oo uu ku wareero saasaa loo diidaya cuthaymiin sharax wuxuu leeyahay annagu hadda ma awoodnuu leey inaan ka kicinno wuxuu leeyahay darsiga anaa akrinaya ardadii maalan haddaan u akrinayo muqnicii oo kale anigii ma awoodo mustaqniciina inaan akriyo haddii arday ibtidaa'iya yimaad haddaan xataa zaadulmustaqnica akhrina oo kii bilowgaa u yahay mara waxaa imaanaya kitab salaad adoo mara arda cusub imaanaya oo meel fog ka soo xehaysa ardadan waxay rabaan in kitaabu dahaara looga soo bilaabo kuwii hore waqti badan horayna waxa rabaa meeshooda looga sii wado daaninaana dibaan u celayna kitaab daaranka soo bilaabayna qoladii horeeto ayaa dayacmayaan sanad walbana kitaab daaran joogayna marka waa iskaga daynaayo laakiin marka dambe alxamdullah wuxuu ilahay wuxuuna siiyey arda wax baratay oo kuwii hore wax loo akhriyey oo ardada ibtidaa'iga u soo akhriyey waana sidaa sidaa cilmiga lagu bartaa waxaa la rabaa ardada ibtidaa'iga ardada ka soo horreyday funuuntii ay barteen inay ka qaataan darsigii ay shiiqa ka faa'idaysan karaan ay ka faa'idaystaan funuuntii dhaaftayna uusan dhihin arday wax ka dhegaysan maayo shiikiyaa joogay uusan dhihin ardaygan waa laga soo dhegaystay waa lagu soo imtixaanay waa yaqaana fanigan ka soo qaado asaga ka soo qaado midkii kaleetana adugu qaado marka hadda ardadaasaaba allana siiyoy waclam ogow uu yidhi sheekh bakar anna dikra almukhtasaraat mukhtasaraadka la sheegidooda waalmudawalaat kutubaha la dhaadheereeye la sheegidooda allatii kutubta yuasasu lagu aasaasayo calayha korkeeda adalabu cilmi dalbidda iyo watalaqii qaadashada ladalmashaayikhi culimmada agtooda ilmiga laga qaato takhtalifu waa iskhilaafe haaliban sida badan qutran min qutrin gobol ilaa qutrin gobol kale kutubta marka la miisaalinayo zaadulmustaqnica la ii sheegay waa inaan asagii la ii akhriyaa war gobolladu waa kala duwanyi gobolladu waa kala duwanyi soo ma jeedid waa kala duwan yihin gobol waxaa ku faafay madhabka xambeligaa culummada gobolkaas joogta madhabka xambeligaah yaqaaniin muqhtasaraadkiisay idqaaniyeen mudawalaadkiisay yaqaaniin io akri markaa tidha waa kaa dherji karaa culummada gobol kala joogtaa waxay yaqaaniin madhabka shaaficiga isagay idqaaniyeen isagay kaa dherji karaan haddaad tidha xambeli iyo akri maba ku fahamsiin karan iyagu ma yaqaaniin soo ma jeedid culummada gobol kala joogaa madhabka maalikigaah yaqaaniin marka war tusaalaha lagu siinaya waa waxaad wax ku fahamtee maalin walba maahan mustaqnic iyo muqnic iyo muqni meel walba adduunka maaha ah, meel walba adduunka maaha taas fahm waclam ogow ana dikra اlmuqhtasaraati muqhtasaraadka la sheegidooda wاlmudawalaati mudawalaadka la sheegidooda allatii kutubtaasoo yuasasu lagu aasaasay caleyha korkeeda adalab cilmi dalbidda watalaqi iyo cilmi qaadashada ladalmashaayikhi culimmada agtooda cilmiga laga qaato takhtalifu kutubtaas waa iskhilaafi qaaliban sida badan min qutrin gobol ilaa qutrin gobol kale soomaaliya waa gobol suudaan waa gobol masar waa gobol sacuudi waa gobol gobol gobol bakistan waa gobol marka gobolladu saasay u kala duwan yihin qutri waa gobol qatri waa roob qitrina waa maxaasta ama laamiga qutri marka la waa gobol qatri waa roobkii qitri marka la ydhahna waa maxaasta iyo laamiga bاkhtilaafi اmadaahibi maxay isku khilaafayaan goboladu bاkhtilaafi اmadaahibi bisababi اkhtilaafi اmadaahibi madaahibta iskhilaafsanaanteeda sababteeda iyo wamaa kii ah iskhilaafsan nasha'a ay ku barbaareen calayhi maaga korkiisa culamaau daalika اlqutri gobolkaas culimmadiisu culimmada gobolkaas madhabkay ku barbaareen oo min itqaani haada almukhtasari mukhtasarkan la sugidiisa ah iyo wa tamarusi ku laylsanaan lagu laylsamay fiihi mukhtasarkan tamaruska shaygan waa shay aad inta aad u dhex gashay oo la nooleed oo la nooleed muddo dheer aad waxa weeye aad u taqaano wey tamaruska mumaarasa meesha laga keeno wey mumaarasa ah, qofkaasu fannigaas se culummadaas mumaarasa u leeyahay leeyahy mumaarasadu marka asalka waa hayga waa xogidda hayga saad uogeyda uogeyda uogeyda xaqiiqadiisa aad gaartay wey oo min iqaani itqaani haadalmukhtasari mukhtasarkan la sugidiisa ayaa waa tamarusi ku laylsamid fiihi mukhtasarkan lagu laylsamay duuna kayrihi qayrkiis ka sokay hadde marka adiga haddaad soomaaliya joogto zaadulmustaqnic iyo muqnic iyo muqni midna wax kaa dharjiya ma helaydi hayr culimmadiisuguma laylsamaba ah maxay ku leylsan yihiin fiqi shaafici maxaad seedu dhisayda marka fiqi shaaficiga laftirkiisa waxa weeyaan شhan iyo toban mukhtasar qofka laiskaga wareeriye maha maxaa la rabaa in afshujaaca aad loo idqaaniyo lafdan wa macnan aad loo idqaaniyo iyadoon kaas loo idqaanin ardada aan laga aqbalin inay kitaabkan u gudbaan marka kaas la idqaaniyo sharaxa ibnuاlqaasimka loogu loo akriyo haddana markay idqaaniyaan cumdatu saaliga loo akriyo markay idqaaniyaanna minhaajka loo akriyo markay idqaaniyaan irshaadka loogu daro haddii kalena way awoodaan markaas inay daalacdaan kutubta fiqimuqaaranka oy masalada raajix iyo marjuux kale fahmaan haddii dhinacyadii kale laga dhiso oo usuulu fiqigi iyo qawaacid fiqiya iyo adilatulkitab wasunna hadii laga dhiso saddexdaas kitaab oo ah abushujaaca iyo ibnulqaasimka oon hal mid ka dhignay iyo cumdatu saalig iyo minhaaj oo la itqaaniyey qofka madhabkaas waa ku fahmi karaa waana gaari kara heeru wax daalacdo ah, laakiin haddii marba waxa weeyaan mar waxa weya muqadima fulaniya waxa weya maalin kaleet mid kaleeto shan iyo toban mukhtasaroo wax weyn kala weynayn wakhtiga lagu baabasha saxma isagoon hmm. abshujaac aqoonin in minhaaj loo akriyo la yidhah orod minhaaj soo gadana waa ebr ebr ah. ah. walxaalu xaalka hunaa halkan wuxuu ka hadlaa sacuudiya oo gobolkaas waxa weya waa gobol culimmadiisu ay yihiin xanaabilo waa culimmadoodu waa xanaabila sacuudiga madhabka imaam axmed ibn xambal wey marka sida ay u kala tartiibiyaan kutubta ayuu kuu sheegaya walxaalu arinku hunaa halkan takhtalifu waa iskhilaafaa min daalibin arday ilaa aakhara mid kale muxuu isku khilaafa ardayda kala duwa biikhtilaafi alqaraa'ixi walfuhuumi qaraa'ixda iyo fuhuumta waa isku mid isku macnaa loola jeedaa isku macne ayaa loola jeedaa oo qariixada waxaa la idhaha malakada waa malakatulinsaan qariixadu qofka malakadiisa wey awoodiisa marka fahamkiiyay la macnata wlxaalu xaaladu hunaa halkan takhtalif waa iskhilaafay min daalibin ardan ilaa aakhara mid kale biikhtilaafi اlqaraa'ixi bisababi ikhtilaafi اlqaraa'ixi malakooyinka iskhilaafsanaantooda sababteed iyo walfuhumi fahmayaalka iyo wa quwati diyaargarowga xooggiisa iyo wadacfihi diyaargarowga tabaryaradiisa iyo wa buruudati dihni maskaxda qaboobideeda iyo wa tawaqudi holciddiisa ah, waxay isku khilaafsan tahay qariixada ardaga malakada ilaahay siiyey aa iskhilaafsanta fahmada ilaahay siiyey aa iskhilaafsanta awoodda diyaargarow mid waa xoog leeda waxa weyan awooddiisu cilmiga iskuu keenay midna waa daciifu lukeenadu ku yahay waxbarashada ah, lukeenadu ku yahay mid maskaxdiisu waa baraf waa fadhidaa ma qaban karo waa fahmo yar yahay wey midna maskaxdiisu waa holcayda macnaha waa fahmo badan marka saasay isku khilaafsanta waqad kaana dalabu cilmi dalbidu wuxuu ahaa fii qutrinaa gobolkeenna bacda marxalati اlkataatiibi dugsiyada qur-aanka ka gadaal dugsiyada qur-aanka ka gadaal kataatiibta waxaa la yidhahda waa jamculkutaabi kutaab ayaa kataatiib lagu jamciyaa wاlkutaabu makaanu tacliimi sibyaan waa meesha caruurta lagu baro alqiraaءata wاlkitaaba marka dugsi qur'aan anagu u naqaano marka kutaab ayaa kataatiib lagu jamciya waqad kaana dalabu cilmi dalbidu wuxuu ahaa fii qudrinaa gobolkeenna bacda marxalati اlkataatiibi dugsiyada qur-aanka marxaladooda ka gadaal iyo walaqdi qaadasho bixifdi اlqur'aani qur-aanka xifdigiisa la qaato qur-aanka alkarimi wanaaga badan yamuru mid mara bimaraaxila marxalado aaa saddexa ladal mashaayiqa culummada agtooda culummadu ardada saddexe ka dhigan mubtadi'iin mutawasiطiin iyo martabada sarayda saddexdaasay ka dhigaan kutubo kale gaarahayna kala siiyaan qaar waxay dhahan mubtadi'iin qaarna mutawasidiin qaarna mutamakiniin ay yidhahdaan saddex kutuboo kala duwayna u kala akriyeen fanni kastana waa u kala duwaan ardadaas waxa wey kitaab hebel laka iska soo qaado waa waxa lagu baaba'ay saddex martabo wey culummada agtooda fii duruusilmasaajidi waa duruusa masaajidaan ka hadlayna kama hadlayno daraasada nadaamiga muqtadafaadka taas warqadaa laga raba iyo hunguriye waxa weeyaan cilmi lagama rabo cilmina lagama helo ee hunguriyaa laga raadina iyo warqad labadaas qof wuxuu rabaa warqad inuu ka soo qaato sida warqadahdaas ama ku shaqayso ama dacwadaaba u kaasho dadku waa kala danleey waa kala niyaduwan yihiin laakiin cilmi aad caalim ku noqotid qofna u aadima mana laga raadiye lagamana helo laakiin masaajidda duruusteeda wey wuuu ka hadla fii duruusi masaajid lilmubtadi'iina waa qolada koobaad qolada bilowga uma almutawasidiina qolada dhexdhexaadkaa uma almutamakiniina qolada cilmiga makansatay saddexdaasu mara fa fi tawxiidi tawxiidka labay u kala qaadaan tawxiid اlcibaada iyo caqiidada intooda kale laba qaybood ay ardada ugu kala qaadaan tawxiid اlcibaada marka hore baraan kadib ay caqiidada qaybta kale baraan fa fi tawxiidi tawxiidka alaaatu usuuli wa adilatuha alaaat usuuli usuulu alaa wey alaaat usuul wa adilatuha kitaabkaasa koow u ah oo ay u bilaabaan ardada iyo wlqawaacid aarbaca afar qaacido muhiim ah wey uma kashu shubahaada ugu xiga marka kaas laga dherjiyo kashu shubahaad ay ugu xijiyaan oo shubahaadka ahlu shirkigaa soo arooriya kadibna ka jawaabo aad u faa'iido badan uma kitaab tawxiida ugu xiga waa baabkaas waa la dherjiyey marka kitaab cajaa'ib badan wey isagaana laga xifdina inta kale la xifdima kitaab tawxiidka la xifdina arbacatu afartuba lishaykh moxamed ibn cabdiwahaab ay sugnaadeen raximah اllahu tacaala haadaa kaasuu fii tawxiid اlcibaada wey wa fii tawxiid اlasmaa wasifaat alcaqiidatu waasidiya wey alcaqiidatu waasidiya oo risaalo jaamico ah shaamilo ah mukhtasaro ah faa'iido badan kaasay ka bilaabaan uma alxamawiya watadmuriya labadaasi ku daran marka dhinac laga fiiriyo waasidada ballaaran masaa'ilka ay ka hadlayda marka la fiiriyo alasmaa waifaat haddii la fiiriya wax isku dhow maaha tadmuuriyada iyo xamawiyada balaaran ayagu baabkaasay ku dheeraanay laakiin caqiidadii o dhan kama hadlayaan ah. laakiin meeshay ka hadlaanay ku xeel dheeraanay labadaan marka xamawiyatulkubra weeye iyo wa tadmuriya alaaat waa saddexdaba le shekh islaam ibnu taymiya u sugnaadeen raximah llahu tacaala fadaxaawiyatu maca sharxihaa marka qatinaa la gaadhsiina daxaawiya iyo sharxeed sharxuna waa ibn abilcizi oo kitaab laa maiira lahu fii baab اcaqiida waxa weya kitaab aan ml lahayn ml aan lahayn kitaabkaas sharaxa oo dhan waa in ardow akriya sharaxa oo dhan waa inuu akriyaa aadna weliba ula noolaada hadduu rabo baabulcaqiida inuu ka dhergo wa fi naxwi aljruumiya ayay u akriyaan uma mulxat اlcraab ay ugu xijiyaan lilxariiriyi uma qadru nada libni hishaam ayay ugu xijiyaan waalifiyat bni maalik maca sharxa libni caqiil halkaasay marsiiyaan cuaymiin isagu wuxuu leeyahay war waqtiga yaan ardayga laga lumin ajrumiyaha laga dharjiyo kadibna alfiyadaa la xifdisiyo saasuu leeyahy laakiin dadka iyaga cajamiga ah ma u malaynayo inay inta ajrumiye ka boodaan alfiya u boodi karaan marka waxaan is leeyahay ajrumiyada haddii aad loo idqaaniyo ayadoo sharaxa tuxfatu saniyaha la kaalmaysanayo kadib lafdigeeda la icraabo mutamimada la maro aad loo kaashado sharxa kawaakibka muwasilu dulaabka la maro qadri markaas ardaygu waa gaari karaa waana u bisil yahay weliba haddii matniga ajrubiga la raabana mulxada waa laga boodi karaa ah. si fiicana looga boodi karaa markaas qadriga uu u bislaado alfiyada la xifdisiiyo waxa la xifdisiyana waa ajrubiyada iyo alfiyada ah. kadibna sharaxa ibnu caqiilka iyo xaashiyada qudariga loo akriyo marka ardaygaas naxw saa u bislaado allah subxaana wa tacala aclam sal اllah wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed